alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala allah wbaarak calaa nabiyina muxamadi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu darsigeennaani waa kii shan iyo tobnaad ee ka mida ah kitaabu towxiid aladii huwa xaq ullahi cala alcabiid oo iska lahaa sheekh moxamed bin cabdilwahaab atamiimi raxmat ullaahi calayh wuxuu ka bilaabanayaa baabka shan iyo tobnaad baabu qowli اllaahi tacaala an yushrikuuna maa laa yakhluqu shayئa wahum yukhlaquuna walaa yastatiicuuna lahum nasra baabu qowlillaahi ilaahay hadalkiisa ayuu u baab yahay tacaalaa sarreeye ayushrikuuna ma waxay la wadaajinayaan alle oo wax ugu darayaan maa shay laa yakhluqu aan abuuri karin aana samayn karin shay-an waxba walxaal hum ayaga yukhluquuna kuwa la umay ee yihiin walaa yastatiicuuna aan u karayn oo u awoodin lahum ayaga nasran wax gargaar iyo hiil ah aan u awoodin nusakda qayb ka midii ayaadka way dhammaystiraan oo qaybo ka mid ah ayaadka way dhammaystirayaan nusakda qaybkood walaa yastatiicuuna lahum nasran wax gargaara u awoodi maayaan intaas halkaas idinku joogta mi ah Ah, waa dareensanahay baabka waxuu musanifka nuskhadiina wuxuu ka tegey baabkii ugu horreeyey buusan abwaabta ku tirin ah, baabkan ah, baabka aniga waa baab ahaan waa baabka shan iyo tobnaad wey way i qoran tahay baabka afariyo tobnaad laakiin afariyo toban mah waa shan iyo toban sababtoo ah baabka kitaabka ugu horreeyey haddii uu ku dari lahaa shan iyo toban bay noqon lahay lakiin baabka kitabka ugu horreeyey soo ku darin Hmm, baabka kitaabka ugu horreyso ku darin marka yushrikuuna maa laa yakhluqu shay-an wahum yukhlaquuna walaa yastatiicuuna lahum nasran walaa anfusahum yansuruuna walaa anfusahum naftoodana yansuruna aan waxba u tarayno u gargaaraynin intaasaa kuwa ku dhammaystiran sada qayb ka mid ah. a baabkan uu kaleeyahay leeyahay weeye wax kasta oo ilaahay sokodii la caabudo xuquuqdii ilaahay gooniga u ahayd loo leexiyo waxaa la weydiisanayana waxay kari karaan oysan awoodi karin jirin inaysan arrinkaasu sax noqonaynin sidaa awgeed baryada qofka la baryaya makhluuqa ah ama bani aadam ha noqdo ama rasul ha noqdo ama wax kale ha noqdo shakhsiga aada baryaysido waa naaqis kamaal oo dhammaystirnaan kulli a ilaahay baa iska leh cid kastoo alla ka soo hartay waa makhluuq naaqis naqsi baa ku jira xagga qudradiisa iyo cilmigiisa iyo awooddiisa iyo doonitaankiisa intaba naqsi baa kaga jira oo kale ilaahay wax gaaraya ma leh sidaas weeye makhluuqu marka saas weeye marka ayuushrikuuna aayaddaani waxay tilmaantay oo ina tusinaysaa asnaamta la caabudo inaysan ilaahnimo istaahilin iyo cibaado midna afar dhinac bayna inaga tusinaysaa dhinaca koowaad waxaa weeye kow ayushrikuuna maa laa yakhluqu shay-an waxba ma abuuri kartaba sanamkaad caabudaysid hal daqsi ma abuuri karo iyo dhurwacaso waa qodobka koowaad oo keenaya mar waa daciifan waxba awoodin oo adoo kale ah qodobka labaad oo aayaddu tustay waxaa weeye wahum yukhlaquuna ayagaa waxay yihiin kuwo la sameeyey oo makhluuq ah mar haddii makhluuq yihiin la sameeyey dee rabbi baa loo yahay oo allihii samaystay baa iska loo aday kula mid yihiin waa labo qodobka saddexaad walaa yastatiicuuna lahum nasran dadkii caabudayey wax gargaar iyo hiila uma awoodaan waxba uma tari karaan waa qodobkaas kaasina waa qodob qofka caabudaya oo xuquuqdii ilaahay oo gaarka ahayd u leexinaya wax ay u awoodi karaan ma ay jirto waa qodobka saddexaad qodobka afraad oo ku tusinaya naqsiga makhluuqa iyo inaysan ilaahay awoodin wuxuu inoo qaban karo ayagu tari karin ayaga iskooda walaa hum yunsaruun walaa anfusahum yansuruun iskoodana wax isuma tari karaano wax dhib iyo dheef midna aan naftooda u soo jiidi karin ilaa ilaahay wuxuu karsiiyey mooyaane weeyaan afartaa qodobba waxay ku tusinayaan asnaamta ay gaaladu caabudaan caabuditaankay caabudayaan inay ku gardaran yihiin oo aysan ku saxnayn waa midda labaadee wixii u caabudayeen inaysan waxba uga qaban karin ee waxay uga tarayaan jirin afartaa qodob bay kutusinayaan marka waa sifa naqsi ah ku tusinaysa maa laa yakhluqu shay-an wahum yukhlaquun walaa yastatiicuuna lahum nasran walaa anfusahum yansuruun afarta qodobba waa afar qodoboo ku tusinaya naqsi iyo inaysan ilaahnimo istaahiluun oo awoodin ayib wax ma arsaaqi karaan wax ma kii caabudaya uma hilin karaan naftoodana uma hilin karaan iyo wa qowlilaahi ilaahay hadalkiisa wa qowlihii ilaahay hadalkiisa uu yidhi waaladiina kuwa tadcuuna aad caabudaysaan ama aad tadcuuna baryaysaan min duunihi alle ka sokay maa yamlikuuna ma awoodayaan min qitmiirin wax xuub timireeda idinma kari karaan oo idinma awoodayaan min qitmiirin timir xoogkeeda idiin kari maayaan oo idiin awoodi maayaan nusakhda qayb ka mid ah sidaan aayaddan meesha ugu qoran tahay intaasa hadda aniga iga qoran nuskhada laakiin nusakhda qayb ka mida ah waxay sameeyeen oo ku qoran intaas inay ka badan tahay waxa ku qoran oo waxaa ku xigay min qitmiirna ayaddii inay dhammaystireenoo in tadcuuhum haddii aad baridaan hum asnaamtii laa yasmacuu maqli maayaan ducaa'akum baryadiinna koow walow samicuu hadday idin maqli lahaayeenna mastajaabuu idinma yeeleen lakum idinka labo wa yowmaalqiyaamati qiyaamada maalinkeedana yakfuruuna way dafirayaan oo ku gaaloobayaan bishirkikum la wadaajintiinna ilaahay aad wax ugu darteen way idinku diidayaan walaa yunabbi'uka kuma warbixiyo midlu khabiirin mid xog ogaal oo kaleeto sida ilaahay uu wax u og yahay wax u og warbixintaanoo kale kuma siiyo oo milu khabiirin waa allah marka waa aad bay u muhiim ahayd lagu daro waaladiina tadcuuna min duunihi maa yamlikuuna min qidmiir qidmiirka waxaa la yidhaahdaa xuubka ku wareegsan oo ku duuban timirta ilaahay markuu ka waramayay dacfiga qolyaha la caabudayaa inaysan waxba awoodin bal waxaad dareemi kartaa timirtiibaaba yaraydba ayadoo timirtu ay yar tahay baa haddana la yidhi timirtaa iska dhaafa xataa xuubka yarka maqaarka yarka ku wareegsan ma awoodi karaan ma samayn kara qidmiir iyo fatiil iyo naqiir saddexdaba qur-aanku waa cabiray saddexdaba timir bay calaaqala leeyihiin qidmiirku waa tan haddaan sheegnado waa xuubkaa guud ee ku wareegsana maqaarka ah yaa mhm. haa ma awoodi karaanba wax ay gacanta ku haystaanba male milki mabaa la heba waxay leeyihiinba ma leh haa wax ay leeyihiin ma leh seedaba qofku wuxuu leeyahi ku siiyaa soo maa qofkan aad baryaysid oo caabudaysid ood xaqi ilaahay u leexinaysid waxa aad weydiisanaysid maba ulehba maba ulehba abshirbacadla ilahay ha u naxariista markuu lahaa saas wadaadkaad gargaarsanaysaan baa gabay naftiisii ninka aad gargaarsanayso ood leedahay wax ii tar oo caawi oo danaha u sheeganaysid asagaaba naftiisii gabayba asagay gaaridiisii nin kale guri u aaqaysaabi islaantii uu ka dhintayna waaba la dumaaloo nin kale guri u aaqaysaayo aroos u tahayba ma nin awood laho adiga wax ku tari karaa islaantiisa nin meel ku aroosi lah waa waxa rag isku layn jire wa isku layn jiro lagu baabi'i jire weeye ayib marka fatiilkuna waxaa weeye waa jeexida yarta ah jeexitaanka yarka wey silkiga yarkaahoo dhinaca kaga taagan weeye kaga yaalla timirta ayuu noqonaya naqiirkuna waxaa weeye waa nuqrada yartaa meesha yartaah oo qalloocsan oo afka godan weeyaan afka godan oo timirta oo dhabarkeeda ku taalla intaas weeye macnaheedu marka waxa weeye xuub timireed qofaan kuu awoodi karin ayaad baryaysaa waaladiina tadcuuna tadcuuna laba macnaa isla soo gelaya ducaa ulcibaada iyo ducaa alab oo masale ah oo maxay kala yihiin wladiina kuwa tadcuuna aad baryaysaan oad leed waasii sanabhebelo waii tar oo aad baryays waa baryadii caadigaah tafsiir labaad baa wuxuu noqonayaa waladiina kuwa tadcuuna aad caabudaysaan oo wax u gowracaysaan oo u sujuudaysaan oo asnaamta ah oo markaa waa falkii la samaynayey labadaba isku soo dar min duunihi alla hayrkiis maa yamlikuuna min qimiirin timir xuubkeed ma awoodaan qodobkaa waa qodobka koobaad oo ku tusinaya naqsigooda iyo inaysan ilaahnimo istaahilinoo xaq ilaahay in loo leexiyana gardarre ay tahay qodobka labaad in tadcuuhum kaba soo qaadba waad bariday waad u yeeratay sanab hebelow icaawi sanab hebelow icaawi sanab hebelow icaawi sheekh hebelow wax ii tar oo wax ilaahay awooddiisa mooyaane cid kalo ilahay mooye cid kaloo kari karta aysan jirin in tadcuuhum labadii macnaa isla soo gelaya haddaad caabuddaan oo cibaadadii aan ku fasirro laa yasmacuu ma ajiibayaan ducaa'akum cibaadadiinna ma ajiibayaan kow oo samciga ijaabo waa loo isticmaala markaynu leenahay samica allaahu liman xamidah macnaheedu ma aha ilaahay wuu maqlaa keliah wuuna maqlaa wuuna ajiibaa qofkii ilaahay mahadyo ah samcigu macaani badan uu leeyahayna kitabka hore xisnu muslimkaa baan kusoo sharxnay ayib haddii baryo lagu fasirana in tadcuuhum haddaad baridaan ama aad caabudaan labadaba tii hore marka haddii barya lagu fasiro idinka abaalmarin maayaan wey haddii eh, waxaan ka wada cibaado haddii lagu fasiro dhawaq iyo u yeerashana in tadcuuhum haddaad baridaan laa yasmacuu maqli maayaan ducaa'akum codsigiinna iyo dalabka idinka imaanaya maba maqlayaan ka waran hadday maqlaan walow samicuu hadday maqli lahaayeen maba maqlayaanbe ah, hadday maqli lahaayeen maba maqlayaanbe ma stajaabuu idinma yeeleen lakum idinka maanto dhan haddaad u yeehanaysa idinma ajiibayaan intaa keliya ma aha wa yowma alqiyaamati qiyaamada maalinkeedana yakfuruuna way dafirayaan oo ku gaaloobayaan bishirkikum wadaajintiina haddaad ambiye caabuday ama malaa'ig caabuday ama jin caabuday ama xataa wax noolba ayaysan ahayn waxaad caabuday jamaadaad iyo dhagaxaan caabuday qiyaamada markaad timaadood ugu baahi badnayd codsigaagii ayay ku leeyihiin annagana maadan caabudin ma idaan caabudi jiri waana ku dafirayaa walaa yunabbi'uka midlu khabiirin xogta noocaanoo kale ahoo dadka maanta aad ku lugo'san tahay inay sidaa qiyaamo kuu gelayaanah ilaahay mooyee cid ku siin karta xogtaa ma i jirto haddaba ha khaldamin haddaa ha khaldamin ayib meesha ayana maxaa ka soo baxay aayaddii hore waxaan sheegnay cidda ilaahay hayrkiisoo la caabudayo afar wej oo ay ku tusinayso inaysan cibaado istaahilin tanna waa la mid afar wej bay kaa tusinaysaa kow waaladiina tadcuuna min duunihi maa yamlikuuna min qitmiirin wax ay leeyihiinoo haystaan oo ku siin karaan lama arko labo haddaad caabudid ducadaada maqli maayaan oo haddaad caabudid abaalmar ku siin maayaanoo jannana ku gelin maayaan cadaabna kaa badbaadin maayaan saddex haddii aad maantoo dhan xataa waxa weeye caabudaysidna maba ku maqlayaanba afar maalinkaad ugu baahi badnaydoo qiyaamaay ku inkirayaana waxay ku leeyihiin maya annagana maadan caabudin weliba annagana maad caabudin keliya ma aha ayagoo col kula ahayba kuu imaanayaanba sababtoo ah waxaad sabab u noqotayba qiyaamada in la weydiiyo la yidhahdo tusaale ahaan nebi ciise o kale hadda kuwaan aan dhex joogno oo kiristaankaasoo nebi ciise ma caabudaan in nebi ciise qiyaamada su'aal la weydiiyo oo la yidhaahdo a anta qulta linnaasi itakhiduunii wa ummiya ilaahayni min in la yidhaahdo adiga miyaa hooyadaa iyo adigaba dadka ku yidhi isoo caabuda ayagaa sabab u noqday markaasuu le ilaah maya shuqul kumali mana uu sheegin marka nebi ciise asagoo nicib buu u imaanayaa qiyaamada sababtaa dhibbayba usoo jiideenba dhibbay usoo jiideen wa fi saxiixi saxiixa waxaa ku dhex sugan saxiixa saxiixulbukhaari iyo muslim baa xadiidkan loola jeedaa can anasna laga wariya anas ibni maalikin radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi shujja waa la daqray annebiyu nebiga sala allahu calayhi waaalihi wasalama yowma uxudin uxud maalinkeedii ayaa nebiga la daqroo la dhaawacay wa kusirat waa la jebiyey rabaaciyatuhu dhoolkiisiina nebiga waa la jebiyey sala allahu calayhi wasalama fa qaala nebigu wuxuu yidhi kayfa sideebey yuflixu u liibaanayaan qowmun duul shajuu dhaawacay nebiyahum nebigooda dad nebigii ilaahay u soo diray daqar iyo dhaawac u geystay xagebay liibaan ka helayaan fa nasalat waxaa soo degtay laysa laka adiga kuuma sugnaan min al amri talada xaggeeda shay-un waxba nebi moxamedu calayhi isalaatu wasalaam talada waxba kuma lihid adduunka nebi ilaahi baa tahay farriinta dadka gaarsii kii kaa qaata waa khayr kii qaadan waaya asaga hawshiisa kuma taalle anay ii taalla waa midda labaadi falaaxooda iyo liibaantooda anay gacantayda ku jirtaa inay liibaani waayaan adiga keliya uun hawshaas diintaa gaarsii nebigeenna sala allahu calayhi wasalama makhluuq ka fadli badani ma uu jiro sida raajixa makhluuq ka fadli badan ma uu jiro oo ilaahay ka jecel yahi ka qiimo badan ayadoo ay sidaa tahay waa la daqray dagaalkii uxud markuu socdo dhaawac baa soo gaaray shajiga waxaa loo isticmaalaa waa daqarka madaxa soo gaaray inta badan madaxa laga daqray rabaaciyadana waa la jebiyey rabaaciyadu waxaa weeye waa iliga foolkan iyo miciga u dhexeeya iligaas maxaa la yidhahdaa foolkan iyo miciga midka u dhexeeya dhooshaas dhooshaasaa laga jabiyey lama wada siibin waa jabay wuu jabay way ka jabiyeen nin la yidhaahdo cutbat ibnu abi waqaas oo sacad ibnu abi waqaas la dhashay ayaa jebiyoo dhibka u geystay maalinkaa dhaawacay sida raajixana ninkaasi muusan islaamin culammada qayb ka oo islaamnimo ku tilmaantay way jiraan laakiin xaafid ibnu xajar kale wuxuu tilmaamayaa inuusan ninkaasi islaamin oo gaalnimo ku dhintay ayib waa qodob ninkaas ee nebiga saa u dhaawacay ibnuqayim wuxuu tilmaamay arrin cajiib badan oo ah soo nebiga afkiisa nabar kumuusan dhufan oo dhaawac uma geysan madaxana soo kama daqrin wuxuu leeyahay ninkii noocaas ahaa wax kasta oo faraciisa ahoo asaga ka tarma markay xoogaa la ekaadaan oo shan iyo toban iyo meelaha soo gaaraan wax kastoo asagii ka farcama baa afkuna uraah ilkahoona ka daataan sidaasay kutubta qaar wariyaan wariyaanb markaasu ibnuqayim wuxuu leeyahaa wa haadaa min shumi اlaabaa'i cala alabnaa waa dhibaatooyinka maharaankaahoo ay u soo jeedaan waalidiinta qaarkood ilmahooda in kastoo qur-aankeennuu tilmaamay walaa tasiru waasiratun wisra ukhraa nafina naf kale dembigeeda ma xambaarto haddana dhaqan xun haddaad owlaaddaada inta u jidaysay ay kugu raacaan waxaa laga yaabaa saamayn meel xun baad ka ridi sababtoo ah nebi maxamed oo naf dahiran oo barakaysan ah ayuu afkiisa dhaawac iyo dhiib u geystay waa ninkii sacad ibn abuuqays ku odhan jiray warheedhe haddaad ka tagtaan gabar la yidhaahdo gabar waxaa jirta uu lahaan jiray sawda bintu zamca aabbaheedoo addoon ah gabadhaas uur iyo waxbaan ka rajaynayaa hadday wax dhasho ilmaheeda anaa dhalayo ogow sacad ibnu abuuqaas markuu ka yimid ayuu wuxuu arkay wiil meeshii yaallo oo gabadhaasu ay dhashay wiilkiibaa marka waxaa isku qabsaday sacad binu abiwaqaas oo sheeganaya wiilkan inuu adeer u yahay walaalkiina dhalay cutbihii nebiga dhaawacay iyo sawdo walaalkeed oo cabdu bnu zamca loo yaqaano oo odhanaya wiilkan horta gogoshii aabbahayba ku dhasha addoontii aabbahay baana dhashay guriga iyagiibuna ku dhasha waa nin annagu aan dhalay waa walaalka waa laisku qabsada marka ninu marka wuxuu sheeganayaa aabbihii addoontiisii inay dhashay gogashii aabihiisna uu ku dhashay intifaaca gogashan iyo ugalmoonshaheedana waxa xaqa ulow laha aabbaheed aabbihiis ahaa ninna wuxuu sheeganayaa walaalkay baa igala dardaarmay weliba ekaansha haddii la yidhaahdana waa cutbo meesha taagan walaalkayba meesha taagan weeyaan wuxuu kala dardaarmayna waxa weeye wuxuu leeyahay waan ka zinaystaye dee inoo soo qaad wiilka innagaa iska leh waan guursaday xataa maaha Ah, nin islaam nin oday allow meel nin islaan u joogtay buu gogoldhaaf inta ku sameeyuu leeyahy ilmahan hala iisoo qaado markaasaa nebigu sheegay alwaladu lilfiraash walilcaahiri lxajar waladka iyo ilmaha waxaa iskale ciddii gogosheeda uu ku dhashay zaaniguna wuxuu leeyahay hongow iyo fongoran buu leeyahay wax la'aan meeshaasaa marka sacd bin abqas waa walaalkaa waxba uma yaallaan wiilkii laakiin gabadhii nebigu uu qabo sawdaaha oo lalahaa walaalkaya weeyaan ay ku lahaayeen wuxuu ku yidhi soo ka xijaabo biyo kan wiilkii yarka ah ka xijaabo waa iska taxadar buu nebigu u muujiyey sal alla taxajir ayuu u laysa laka min almri shayun munaasabada aayaddan iyo baabka ka dhexaysaa maxay tahay munaasabadu waxaa weeye nebi moxamed haddii la yidhi laysa laka min almri shayun nebi moxamed wuxuu ahaa madluum laga gardaran yahay nebi ilaahi buu ahaa xaq buu ku taagnaa waa la dulmiyey cidda dhibtay waa gaalo ciddii dhibtay ee gaalka ahayd ee dhaawaca u geysay ka dhiijisay ayaa waxaa leeyahay laysa laka min alamri shay haddiiba nebi moxamed sidaa lagu yidhi qof bani aadam ah ama makhluuq kaleeto oo nebi maxamed ka soo haray inaad xuquuqdii ilaahay uu goonida u lahaa u leexisid miyayna gardarro ahayn alaleeyahy waa gardarro ayib wa fiihi saxiixulbukhaari waxaa ku sugnaa can ibni cumara cabdullaahi bni cumarna laga wariyey annahu cabdulaahi bnu cumar samica wuxuu maqlay rasuulallaahi rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam yaquulu rasuulka xaalo uu leeyahay idaa goortii rafaca uu kor uga soo qaada ra'sahu madaxiisa min arrukuuci rukuucda fi rakcati ragcadii dhexdeeda al akhiirati ee dembaysay ee min alfajri salaadda subax ka mid ah wuxuu nebigu lahaa allaahuma alcan ilaahu naxariistaada allaahuma allahayow ilcan naxariistaada ka durji fulaana ninka hebel la yidhaahdo iyo wa fulaanan hebel waa waqtiga salaadda subax la qunuudo samic allahu markii la yihahdo laga soo kaco markaas ayadaahu gacmuhu u taageen ilaahu hebel lacnad wa hebel lacnad bacdamaa muddo ka gadaal buu sidaa lahaa yaquulu uu yidhaahdo samica wuu ajiibaa allaahu alle liman qofkii xamidahu maqla rabbanaa rabbiganow walaka adiga waxaa kuu sugnaaday alxamdu mahad nebigoo sidaa rag u magacdhabayo u magacaabayo habaarayo hebel ilaahu lacnadaada ku rido oo salaad u taagan oo rukuucdii ka soo toosay oo qiblada u jeeda oo gacmuhu u taagan yihiin fa anzala wuxuu soo dejiyey allaahu alleh tacaalaa sarreeye laysa laka adiga kuuma sugnaan min alamri talada xaggeeda shay-un waxba maamulka koonkan iyo dunidan ka dhacaya waxba kuma lihid waa hagaag wa fii riwaayati riwaayad kalaa waxay ahayd yadcuu wuxuu habaarayey calaa safwaana bni umayata calaa safwaana safwaan dushi safwaankii ibni umayata ina umaya ahaa iyo wa suhaylin suhayl dushi suhaylkii ibni camrin ina camar ahaa iyo walxaarid xaarid dushi xaaridkii ibni hishaamin ina hishaamaha xadiidka qaybtii horeta waxay sheegtay hebel iyo hebel allah lacnad ku rido laakiin riwaayadan waxay caddaysay hebel iyo hebelka nebigu lacnadaya waa kuwama waa raggaan fa nasalat waxaa soo degtay laysa laka adiga kuma sugnaan min alamri talada xaggeeda nebi moxamedow shay-un waxba cajiib halkan raggaa nebigu u magacaabooad arkaysaanoo saddexda ah nebi moxamed salaad ku jira samicallaahu yidhi oo ka soo toosay rukuucdii qiblada u jeeda welina salaaddii aan ka bixin ilaahiyna gacmaha u taaganaya rag aalimiin ah oo dhibayna ilaahay ku dacweynaya nebi maxamed dadka iskama habaari jira alayh isalaatu wasalaam ilaahay ku dacweynaye ilaahw kuwaa naxariistaada ka durji leh baa dhacay laba waxyaalood midi waxa weeye ilaahay baa wuxuu leeyahay laysa laka min almri shay-un maamulka koonkan adiga waxba kuma lihid waa midda labaade ducadii noocaan ahayd oo nebigu xaaladdaa uu ku sugnaa ilaahay uu baryey ilaahay kama yeelin ma laga aqbalin nebiga alayh isalaatu wasalaam sabab raggan saddexda ahoo rasuulku uu habaaray saddexdooda waa soo islaameen islaamnimadoodina waa fiicnaata saddex saxaabi oo qiimo badan bay noqdeen marka ilaahay waa callaamulquyuubo markuu leeyahay laysa laka min alamri shay-un wuxuu ogaa raggan inay soo islaamayaan nebi maxamed laakiin arrinka waxba kama ogeyn hadduu nebi maxamed cilmu haybka si mutlaqana u ogaan lahaa maalinkaasba muusan habaareenba laakiin cilmu haybka nebigeennu wuxuu ka og yahay calayhi salaatu wasalaam intii ilaahay ka ogeysiiyey uun bas marka ducadii noocaas ahayd nebiga lagama yeelin calayhi salaatu wasalaam mana laga aqbalin raggiina waa islaameen islaamnimadoodiina way fiicnaatay halkaa marka waxaad ka faa'iidaysatay duco kasta oo nebi moxamed ilaahii uu weydiisto macnaheedu maaha ilahay inuu aqbalayo ilaahay bay u taallaa qabuulka dacwadu waa qofka loogu rajo badan yahay nebi moxamed ilahay inuu wax ka aqbalo dunida dusheeda sala allahu wasalam laakiin waxaad maanta ogaatay haddana saa iyadooy tahay wax kasta oo ilaahay ka barya nebigu inuusan heli jirin tanaa ka mid ah ilaahu hebel lacnad ilaahna kama yeelin waxaa ka mida ah, nebiga habeen buu salaatuleyl isagoo tukanaya wuxuu habeenkii dhan ku tukanayay in tucadibhum fa innahum cibaaduka markii la weydiiyena wuxuu yidhi saddex waxyaalood baan ilaahay xala weydiisto labana waa isiiy waa ii midna waa ii waxyaalaha loo diiday waxaa ka mid ahaa waxaan weydiistay buu yidhi la siiye waxaa ka mid ahaa cadow dhan xasuuqa kulligeed ummatulmuxamed oo kulli waxa weeye awood u sheegta oo muquuniya oo dirqiya ilahay inuu ka ilaaliyo ilahay taa waa iga yeela oo waa laga yaabaa ummadaha qayb ka mid ah ama zamanada qayb ka mid ah inay gaaladu kaa xoog bataan ummatu moxamed oo dhan in gaala ka adkaato ma dhacayso ilaahay waa iga yeelayba taas ayada waxyaalaha nebiga loo diiday waxaa ka mid a ilaahu ummadayda ayada dhexdeeda ha isku sallidi ma lagaa yeelayal taas ma lagu siinayo waa laga diiday sidaa ogeed waxa maanta dhacayso mid ah la isleynayo ama afkaar diineed ha la isku laayo ayagoo mu'miniin ah ama waxa weyaan mid gobolaysi iyo mid urur iyo mid waxaweya qabiil hal isku laayo lagama yeelin nebiga calayhi salaatu wasalaam lagama yeelin marka masaladaas waa maslo muhiimadeeda leh ayib aayadda iyo xadiidkoo wada socda munaasabada iyo xiriirka ay la leeyihiin baabka waxaa weeye waa laba dhinac kow nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay uu doortay oo khayru khalqillaahi ah haddii uu awoodi waayey naftiisa nebi moxamed inuu maalinkaa dhaawici ka difaaco oo wejigiisa daqar soo gaaray dhoolkiisuna uu nebiga jabay sala allahu calayhi wasalama cid nebi moxamed ka soo hartay wax ilaahay uu gooni u leeyaho ilaahay u gaara inaad weyddiisataa waxay ku tusinaysaa xuquuqda ilaahay oo khaaska ahayd meel kale inaad u leexisay waa midda labaade nebiyullaahi moxamed oo ilaahay dadka ugu dhowaansho badnaa haddii ducadii iyo habaar kuu habaaray qolyahii markaa gaalada ahaa ee daalimiinta ahaa asaguna uu madluum laga gerdaran yahay ahaa qofka madluumkaana dacwadiisa la aqbalayey nebiga haddaan laga yeelin sala allahu calayhi wasalama khayrki iyo asaga cid aan ahayn nafci iyo dhib midna kuma awoodo wixii bani aadamka ayaga xuduuddaba wax waa isaga tari karaa nebiguna cilmuqaybka waxba kama ogeyn calayhi salaatu wasalaam suwar iyo amilay leedaha waxaa ka mid a ah tusaale ahaan nebigeenna sala allahu calayhi wasalam qisada qisatulifki loo yaqaano oo gurigiisa iyo gogoshiisa munaafiqiintu ay ku been abuurteen bil dhan buu hawshaas ayada ah ay dhib ku hayso wax wey magaalada la isla dhex maraya iyo safwaan way kala sinaysteenoo nebiguna uusan hawshaa waxba ka ogeyn hadduu cilmuqeybka wax ka ogyahay bentin wayuu odhan lahaa caaisha ma sinaysan laakiin nebigu hawshaas sala alla alih wasalam ilaa aayada ay ka soo degeen suuratu nuur ah mausan ogeyn caleyh isalaatu wasalaam cilmu qaybka marka mulaqan umuusan ogeyn waxaa la mida ah islaa kuul ay leedahay baa ka laba safar bay ahayd midda kuulusha ayadaa lahayd midna caariya ku ah markaasuu nebigu ciidankii uu la socdo o dhan wuxuu yidhi balnagaada kuushaas ayadaa aynu raadinay hadduu cilmu qaybka wax ka ogaan lahaa kuushaas luntay meeshay ku luntay buu ogaan lahay wuxuuna halkaa ka soo saara laakiin nebigu cilmuqaybka waxba kama ogeyn sal alla alih wasalam ayib ratibaaba ku fadhiyeyba markii ratigii la kiciyo la yidhahna keena ratigii hal kiciyey baa la arkay meeshii ratigu fadhiyay inay kuushii ku jirto halkaa ka soo bixiyo odhan lahaa mar hore hadduu cilmu qaybka mutlaqan uu ogaan lahaa waxaa la mida nebigeenna sala allahu calayhi wasalama sulxulxudaybiya markay dhacaysay cumaan ibnu cafaan oo maka ku maqnaayo ree maka uu u diray ou yidhi bal soo xoodaamiyo soo ogow arrinkooda baa waxaa lagu yidhi nebi maxamedow saxaabigii cumaan ahaa waa la dilay saxaabadiibuu nebigu isugu yeedhay baycuu la galay in la jihaado oo la dagaalamo hadhowna cumaan inuu nabad qabaaba la ogaado waa yimi asagoo nabad qaba hadduu cilmu qeybka ogaan lahaa anaa ogow cumaan ma dhimaan ba odhan dhaaf nabigeena calayhi salaatu wasalaam si mulaqa hadduu u ogaan lahaa waxaa ka mida nebigeenna sala allahu calayhi wasalama dhaartay maalin markaasuu wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartay wallaahi maa adrii wa ana rasuulullaahi maa yufcalu bi walaa bikum anoo rasuulka ilaahay a ilaahay baan ku dhaartaye aniga idinkaba waxaa la idinku falayoo laydinku samaynaya ma ogi dabcan waxyaalaha lagu samaynaya nebiga qayb baa lagu ogeysiyey calayhi salaatu wasalaam laakiin muطlaqan nebigu sal alla alay slam tafaasiil umuusan ogeyn waxaa la mida ah nebigeenna sala allahu calayh wasalama garab sumaysan oo hilib ah baa islaan yuhuudadu u keentay cilmu qeybka hadduu wax ku ogaan lahaa markii loo keenayba waa sumaysan yahay xagga iga mariba odhan laha markuu cunay oo hilibkii afka geliyey baa hilibku la hadla laftirkiisa wuxuu nebi allow aan sumaysna hilibkaa isu sheegay waxaa laga yaba inad tira oo oh, hilib see u hadla hilib la kariyey oo dab soo maray ama la soo solay see u hadli kara ilahay soo qaadiru calaa kulli shay ma ah. ilaahay baa hilibka uga hadlayay nebiga sal alay wasalam oo xayawaanaadkaa la hadlay oo geeddii uu ku khudbayn jiray baa hadashay iyo jiriddii tiirkii yarkaa uu ku khudbayn jiray marka intaa wixii ka horraysay nebigu muuse garana isagaa isu sheegay markaasuu nebigu iska soo tufay calayhi salaatu wasalaam iska soo tufa arrimahaasoo dhan marka waxay ku tusinayaan nebigeenna sala allahu calayhi waaalihi wasalama cilmu qeybkana muطlaqan uma ogeyn xuquuqda ilaahay khaaska u leeyahana nebiga iyo ambiyada midna wax kuma lahayd ayib wa fiihi xadiidka waxaa ku dhex sugnaa weliba riwaayada muslim ayaan tilmaami doonaa insha allahu tacala wa fiihi xadiidka waxaa ku dhex sugnaa can abi hurayrata abi hurayrana laga wariyey waa bukhaariy muslim baa wariye kan wuxuu yidhi abu hurayra qaama wuu istaagay rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi xiina waqtigii unsila lagu soo dejiyey calayhi nebiga dushiisa waandir u dig cashiirataka xigtadaada al alaqrabiina ee weliba kuu sii dhowaansho badan qaala nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa macshara qurayshin quraysh kulankeedahay ow kelimatan ama weedh buu yidhi iyo kelimad naxwahaa kelmaddaa la mid ah ishtarow iibsada anfusakum naftiinna laa ugnii ma deeqayo ma difaacayo cankum xaggiinna min allaahi min cadaabillaahi ilaahay cadaabkii xagga xaaluu ka ahaaday shayan an waxba qurayshay wax idiinma tari karo ilaahay xaggiisa haddiidan idinku cibaado iyo daaca la imaan waxba idinkama tari karee naftiinna ishtaruu anfusakum naftiinna iibsada markuu quraysh guud ahaan baaqaas iyo dhawaqa u jeediyey iyuu si gooniya dadkii nebiga ugu dhowaansho badnaa la hadlay wuxuu yidhi yaa cabbaasu cabbaasow cabaaskii ibna cabdilmualibi ina cabdilmualib ahayo waa adeerkii rasuulka sal alai wasalam aabbihii buu la dhashay nebigu waa muxamed ibnu cabdilaahi ibnu cabdilmualib cabaasna waa ina cabdilmualib waa rasuulka adeerkii laxmi ah waana ninkuu nebigu ohan jiray sal alai wasalam cumarow miyaadan ogeyn anna cama rajuli sinwu abiihi ay milu abiihi aabbihiisoo kale inuu yahay oo kitaabkii xuquuqla abaay calal abna aan sharaxnay adeer laa uqnii kaagama tarayo canka xaggaaga minallaahi alla xaggiisa shay-an waxba naftaada ilaahay ka iibso daacada ilaahay ku dadaal macaasidana ka fogow wax aan kuu tari kara lama arke yaa safiyatu safiyaay safiyadii cammata rasuulilaahi rasuulka alle eeddadiis ahayday eedda laa uqni kaa deeqi maayo kaaga tari maayo cankii xaggaaga minallaahi alla xaggiisa shay-an waxba ayana waa eeddadii rasuulkaoo laxmi ah wayaa faatimatu faadimoy faadimadii binta muxamadin ina muxamed ahaydey waa xubin nebi moxamed laga soo jaray sala allahu calayhi wasalam waa ina nebi moxamed weeye saliinii aabba i weyddiiso min maalii xoolahayga xaggooda maa wixii shi'ti aad doontid aabbi wixii xoolaahoo aniga nebi moxamed aan leeyahay adduunka waxbaan kaaga tari karay aabba wax iga laakiin aakharadaada wixii ku saabsan waa kuu sheegay wanaaggii xumihiina waa kaaga digay laa ugnii ku tari maayo cankii xaggaaga min allaahi alle xaggii xaaluu ka haaday shay-an waxba wax aan kaaga taraya ma i jirto ayib xadiidkani waa xadiid muhimaddiisa leh nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam markii ay soo degtay waandir cashiirataka alaqrabiin reetolkii buu la hadlay weliba riwaayada muslim baa caddaysay oo buurta safadhaladeedu fuula markaasuu reetolki isugu yeedha quraysh buu gooni ahaan hadalka ula hadlo oo marka hore wuu camimo ree quraysheede ree qurayshow waxaad u fiirisaa ruwaadda xadiidka nebiga warinaysa taxadarkooda wax nebigu uusan ku hadlin ama fal ahaan uusan samaynin oo isan hubin ma tiirinahayaan haddii shaki kagalana way tilmaamayaan wuxuu yidhi yaa macshara qurayshin baa nebigu yidhi aw kelimatan naxwahaa ama kelmad ereygaa la mid ah ayuu ku hadla laakiin bidabdi sibay ahayd ma xasuusta wey waa siduu hadalka waxa weeyaan sidaasay ama ahayd ama waa ku dhoweyd wey taxadarkooday marka kutusinaysa naftiinna iibsada in allaha ishtaraa min almuminiina anfusahum soo qur-aanka ilahay kuma sheegin nafta maxaad kaga iibsan fabaayicu nafsahu dadka waa tii lagu sheegay daacada ilaahay qofkii la yimaado qof naftiisii inta iibiyey raalli ahaanshaha ilaahayna qaatay naftiisiina daacada ilahay ku bixiyu noqonaya laakiin qofka ilaahay caasiya ma guulaysanayo buu iibsada laa ugnii cankum min allaahi shay'a wax aan idiin tari kara lama arko wax nafci ah oo aan idin soo jiidi karo ama dhibaataahoo idinku soo socotay oo aan ka hortagi karoon idinka baajin karo ama mid idinku habsatay oo aan tunka u ridan karoon idinka qaadi kara midna ma ay jirto oo sota nebigu qiyaamada dadka u shafaaco qaadaya sala allahu caleyh wasalam oo shafaacatlcudmaa ilaahay uu siiyey ma aha sax weeye dee taas ilaahay baa siiyo waa wuxuu awoodeeda leeyahay wuxuu nebigu ka hadlayaa wax awooddiisa ka baxsan caleyhi salaatu wasalaam ayib markuu nebigu quraysh guud ahaan la hadlayba uu si hoose inta u degayba wuxuu la hadlay dadkii asaga u xigay adeer cabbaas naftaada ilaahay ka iibsa adeer waxba kuu tari maaye eedaday safiyo adeerada nebiga horey waxaan u tilmaannay kitaabkii siiradaha markaynu akhriyaynay adeerada nebiga ee dhabtahaa afar bay ahaayeen afartooda labana magacyo caadiyay lahaayeen labana magacyo ilaahay kayrkii addoommo looga dhigay lahaayeen nebi maxamed markii nebiga laga dhigay labadii magacyada caadiga lahaa way islaameen labadii magacyada xumaana maysan islaamin cabaas oo rasuulka adeerkii ah iyo xamse oo rasuulka adeerkiia ah way islaameen abu aalib iyo abulahab oo labadooda dee abu aalib waa kunyo abulahabna waa kunyo laba magacoo waxay lahaayeen sanam adoon looga dhigay cabdilcuze iyo cabdimanaat iyo halkaasay magacyo lahaayeen ilaahay cidaan ahayna addoommada looga dhigay magacii xumaa meel daran buu kala dhacay marka maysan islaamin maysan islaamin labadoodaas safiyana rasuulku wuu la eedo halkaa waxaad dareemaysaa ninka sheekha ah ama madaxweynaha ah ama siyaasiga ah oo ummadu kelimadiisa ay maqlayso qoyskiisa haduu shir jaraa'id u qabto oo wax dantooda iyo horumarkooda aakhiro iyo adduun kala hadlo inaysan qabyaalad ahayn ogow masladaas soomaalida waxaa laynagu imtixaamay qabiilkii iyo qabyaaladiiba iskakeen dhexgalay hadii maanta aad aragtay shiikh hebel oo reerkiisa shir jaraa'id la galo oo ka dhex muuqda waxaa la waraa wadaadka nin fiican baanu qabnin ilaa ninku waa aafaysan bal ninkii meeluu ka muuqda shiikhaa fiiri oo shiikhayaa dembi ka dhigay oo koollo kaga dhigay inuu dembi ay tahay inuu reerkiisa inta la shiro oo wax wanaagsan u sheego yidhaha dadka wanaag kula noolaada dadka halaynina dhibaataha soo jiidinina ilaahay caabuda waxba isuma tari kartaan aakhiro haddiidaan ilaahay caabudino ilaahay ku xiraan anna wax idiinma tari karo hadduu wanaaggaa u sheego shaashadahana aad ka aragtid maceeba innagaa si khaldan wax u fahanoo wixii macno khaldan ka fahanoo qabiilkii iyo qabyaaladii waxa weeyaan kala saari leeh arrinkaas ceeb ma ah ilmahaaga iyo dadka adiga kuu xiga eedada iyo ehelkaaga inaad u yeertid qof qof ugu yeer ama waxa weyaan kulmi oo meel qada u samee oo la hadal waxaad ku tiraahdaa ilaahay ku xirnaada waa laga yaabaa maantayto siyaasi doorasho ku jiro oo kaleeto qabiil ahaan inaynu maantayto qada ugu tagno oo isugu nimaano oo dhacqaalo u aruurino waynugu badan taha laakiin intaad maalin shirisid inaad tidhaahday shirkaygaan maanta wuxuu daaran yaha reetolkayow sidee cadaab uga wada badbaadnaa kulligeen oo janno ilahay ku hella intaasaan maanta idinkugu yeera aynu tukanno aynu soono aynu waxa weyaan salaadno aynu taacada ilaahay ku dadaalo xumahaan iska ilaalinno ka war haddii sidaas la odhan laha dadku soomaalida waa dad khayr jecel weeye dhan kale ka aafaysiin waa dad aad u khayr jecel waxaa laga yaabaa qoyskaas dhowr qof oo samakatalisa hadday intay isugu yimaadaan muxaadarooyin noocaasa u jeediyaan kulli inay dadkooda fiicnaadaan laakiin waxaa lagaba yaabaaba qaarkood markuu yidhahda intaasaan idinku yeera maanta inay yidhaahdaan waxaan u qabnay inuu doorasho iyo wax isu sharaxaya ma intaa noogu yeera oo intaa yaa ka fiican duba aakhiradaad iyo adduunkaagaba kaala hadlay adinki lama gaarin ayib wuxuu nebigu la hadlay sala allahu alayh faadumo wuxuuna ku yidhi waxba kuuma tari kara aabbo ilaahay ka baqoo ilaahay caabudo waa meeshii marka waxaa yimid oo meesha ka soo baxay nebigu wuxuu leeyahay faadumo wax kuuma tari karo haddana wuxuu leeyahay saliinii min maalii maa shiti xoolahayga waxaa rabta iga weydiiso oo haddii nebigu yidha waxba kuma tari karo xoolahana i weydiiso xoolaha i weydiisa waxay kutusinaysaa waxbaan kuu taraya waxba kuuma tari karana waxay ku tusinaysaa waxba kuuma tari karaad see maxaa see la waafajinaya wax ishkaalu ma jiro nebigu sala allahu calayhi wasalam wixii awooddiisa ka baxsan inooma tari karo laakiin wixii ilaahay uu karsiiyey oo awoodiisa iyo qudradiisa nebiga soo gelaya sala allahu calayhi wasalam xadiidku wuxuu tilmaamaya inuu dee dadka wax uga tari karo xoolo hadday noqoto iyo maryo hadday noqoto iyo duca uu duceeye hadday noqoto wuxuu kuu tari karo waxaa nebiga laga anfinayo oo uu iska diidayo uu leeyahay anugu idinma tari karana waa wax ilaahay uu gooni la yahay nebiguna uusan karin calayhi salaatu wasalaam sidaasaa laga wada fiihi baabkan dhexdiisa waxaa ku sugan masaa'ilu masaa'il baa ku sugan almas'alatu aluulaa aluulaa midda koobaad tafsiiru laayatayni labada aayadood fasiridooda wey oo dee baabka ugu horreysay athaaniyatu masalada labaad qisatu uxudin uxud qisadeedii weeye oo dee nebiga dhaawacana loo geystay sal alla alah wasalam dholkana laga jabiyey ahaaliatu masalada saddexaad qunuutu sayidi lmursaliin inta la soo diray ugaaskoodii qunuudkiisa iyo baryadiisa weeye wal walxaal khalfahu gadaashiisana ay ku sugan yihiin bar arigaa u fiirsada saadaat lwliyaai owliyada ilaahay madaxdoodiibaa gadaashiisana ku sugnaa waa saxaabadii nebiga yu'minuuna xaalay aaminsanayaan fi salaati salaadda dhexdeeda waa salaad subax kow nebi moxamedoo sayidulmursaliin oo inta alla uu soo diray kii ugu fiicnaabaa qunuudayo allaahu hebel lacnado ku haya allahuma alcan fulaana waxaa aaminsanayoo gacmaha kor u taagayo gadaashiisa taagan owliyada ilaahay ciddii ugu sarraysayo saxaabadii nebiga sal lh waslam wa maca daalika raggii la magac dhabay oo la yidhi suhayl ibnu camrin iyo xaaris ibnu hishaam iyo hebel iyo hebel lacnaddii kumaysan dhicin alraabicatu masalada afraad anna almadcuwa kan la habaarayey calayhim dushooda kuwa la habaarayoo nebigu uu habaarayey kufaarun gaalay ahaayeen intaa keliya maaha inay kufaar ahaayeen kufaar nebiga dhibay bay ahaayeen alkhaamisatu masalada shanaad annahum ayagu facaluu waxay sameeyeen ashyaa'a waxyaalo waxyaalahaasoo laa yafcalu uusan samaynayn haa ayada qaalibulkufaari gaalada badankood wax bani aadamka caadadiisa ka baxsan ayay sameeyeenoo gaalada kale aysan samaynoon sidaasuu nebigu u habaara calayhi salaatu wasalaam maxaa ka mid ah minhaa waxaa ka mid ah shajuhum daqridooda nebiyahum nebigoodii ay daqreen calayhi salaatu wasalaam labo wa xirsuhum iyo dadaalkooda calaa qatlihi nebiga dilkiisa ay ku dadaaleen calayhi salaatu wasalaam wa minhaa waxaa ka attamhiilu sarwejigoy ka siibeen iyo suura xumaynta bilqatlaa dadkii la laayey ee ree uxud ay sarwejiga ka siibeen maxaa laga wadaa raggii shuhadada ahayoo saxaabada nebiga ahayoo ay gaaladu laayeen gaaladu intay u yimaadeen bay faruuryaha iyo sanka iyo faraha iyo xubinta taranka afkeeda iyo meelahaasay ka jareen sarwejigiina waa siibeen hilibkii wejigana waa ka siibeen dhaqanxumadaasna way sameeyeen maca annahum ayagoo ayagu banuu camihim ilma adeeradooday ahaayeen xataa wax kaloo bani aadantinima haddaysan ugu naxariisin ilma adeeradood inay yihiin ribankaa ilma adeer baan ahayn mabda'na waa ku kala duwanaanay waana dagaalanay waana laynay laga daaya mar hadday dhinteen intaas keliya waa ku filaan weyday sanka iyo faryuyaha nooga soo jaray yidhahdeen bishimaha asaadisatu masalada lixaad anzala wuu soo dejiya allaahu alle calayhi nebiga dushiisa fii daalika arrinkaa dhexdiisa oo nebigu markuu kuwii noocaas ahaa habaaray laysa laka adiga kuma sugnaan min alamri talada xaggeeda xaalu ka ahday shay un waxba hal shayna kuma lihid adduunkan koonkan maamulka waxa ka dhacaya nebi maxamedow asaabicatu masalada toddobaad qowluhu nebiga hadalkiisa ilaahay hadalkiisa weeye aw yatuuba ilaa an yatuuba ilaa uu ka toobad aqbala calayhim dushooda aw yucadibahum ama uu cadaabo hal laka min alamri shayun aw yatuuba calayhim aw yucadibahum so ilahay ma sheegin ilaahay bay u taallaa kuwa inuu cadaabayo iyo inuu toobad ka aqbalayo laakiin adiga nebi maxamedow fariinta dadka gaarsii xumaha uga dig wanaaggana waxa weyn ku dhiirigeli maxaa dhacay marka fataaba ilaahay wuu ka toobad aqbalay calayhim raggii dushooda raggii nebigu uu habaarayay ilaahu suhayl ibnu camr lacnad ilaahu lacnad uu ku hayey safwaan ibnu umaya ilaahu lacnad ku rid uu ku hayey ilahay waa ka toobad aqbalay wa aamanuu way rumeeyeen weliba iimaankoodu wuu fiicnaaday athaaminatu masalada sideedaad alqunuutu waa in la qunuudo fi nawaasili dhacdooyinku markay yimaadaan muslimiin baa dhib soo gaaray abaaraa dhacay dhibaatooyin baa yimid musiibo ayaa dhacday masaaibka noocaasi markay dhacaan inaga waa inagu yartahay inaan qunuudno xataa roob doontii baa inagu yar soomaalida haddaynu itixaan baa ina haysta laakiin sunnadaa nebiga waa in la nooleeya calayhi salaatu wasalaam walaalaheen muslimiin oo uu meel joogaa dhib soo gaaray dhib unbaa soo gaaray dhibkaasu wuxuu doonay ha noqdo gaalaa laysay gaalaa hadday doonta xasuuqday dhibaatay u geysteen hantidoodii baa la dhacay sharaftoodii baa lagu xadgudbay dhibanayaasha noocaasoo walaalaha haddaadn xataa wax kale u tari karin in la qunuudo ilaahu walaalaha iyo badbaadi ilaahu dhibka ka dulqaad ilaahu cadowgooda jabi inaad tidhaahdid intaa xataa waa isu quurilaan abaaruhu markay dhacaan waa la mid masaa'ibka noocaasoo kale markay dhacaan ayib ataasicatu masalada sagaalaad tasmiyatulmadcuwi kuwii la habaarayay magacaabidooda calayhim dushooda fii salaati salaadda dhexdeeda biasmaa'ihim magacyadoodana la magacaabo iyo wa asmaa'i aabaaihim aabbayaashood magacyadooda safwaan ibnu umaya suhayl ibnu camrin alxaaris ibnu hishaam soo rag magacood iyo magaci aabbahood ma aha salaada dhexdeeda marka qofku markuu qolyo habaaraya gaalaha noocaasoo kaleeta inuu yidhaahdo ilaahu hebel hebel lacnadaada ku rid oo dee adigu dad mustaxiqiin ay ku yihiin dadkaas wax dhiba male markaas waana masladaaan ka soo hadallada oo lacnatulmucayan ma bannaan tahay mise ma banaana oo tafaasiisheeda iyo madaahibta ku jirtaan wax ka soo tilmaanay alcaashiratu masalada tobnaad lacnatulmucayani qof gooni ah lacnadiis inay banaantahay tahay weeye filqunuuti qunuudka salaada subax dhexdeeda ama waxa weeyaan qunuudyada kaleeto dee qunuutu nawaasil ah way bannaanta lacnatulmucayan raggaa rasuulku u magac dhabay buuna musanifku u deliishanaya alxaadiyata casharata masalada koob iyo tobnaad qisatuhu waa aniga ii qorayaa qisatuhu nebiga qisadiisii sal alla alih wasalam nusakda qaybna waxay qoraan qisatu rasuulillaahi ilaahay rasuulkiisa qisadiisii lamaa goortii nasala ay ku soo degtay nasala uu soo degay wa andir u dig nebi maxamedow cashiirataka qoyskaaga al aqrabiina ee waliba kuu sii dhow qisadiisu marka maxay ahayd inuu buurta safa dusheeda fuulay isugu yeeray reetolkii uu ku yidhi ka warama haddaan idin odhan lahaa buurtan gadaasheeda ciidan baa duulaan idinkuoo ka soo socda maxaad filan lahaydeen waana ka rumaysan lahayn baa lihi sababtoo ah weligaiyo ilaa yaraantaadii wax beena kuumaanaan arag wax ka daran baan idinka digayaa bayna yaday cadaabin shadiidin baan idinka degiye idinka digiye naftiinna cadaabka ilahay ka xoreey adeerkii abulahab baa wuxuu yidhi inkaari kugu dhacday ma waxaasaad maqaawiirta iyo rog culusta iyo odayaasha u soo kaxaysa ood buurta dhan u fuusho isu soo baxa ku naga tag bu inkaar dhacday tabban laka buu yidhi saa'ir alyowm nebigu ku leeyahay saa waxaa soo degtay tabbat yadaa ereyga uu ku dhawaaqay laftirkiisi baa soo degey tabbat yadaa abii lahabin wa tabba kaari ha kugu dhacdaale abulahab afar waxyaaloodoo wuxuu isku darsaday cajiib ah waxay yidhaahdaan quwatulmaal iyo quwatuljamaal iyo quwatunnasab iyo quwatuljahbu isku darsada xagga quruxda haddii la yidhaahdo aaya min aayaati illahi buu ahabalya quruxda xagga maalka haddii la yidhahdaan hantiiluu ahaa xagga nasabka haddii la yidhahdan dadka dadka ugu nasa fiican waa nebi maxamed adeerkii laxmiya sal alay slam magaca iyo bulshada dhexdeeda maamuuska uu ku leeyahayna nin wuxuu ahaa hadalkiisu socdoo saamayntiisa laho laga dambeeyo kuwa loo durbaantumuu ahaa markuu nebi moxamed ka hor yimid afartii midna wax uma tarin maa aghnaa canhu maaluhu wamaa kasab midna uma tarin diinka nebi moxamedna waa diin caalami ah hadduu diin qoys ahaan lahaa adeerkii waa laga leexin lahaa bal dadkaa kaleeto iyo afrikaanka iyo halagu shubaa la odhan lahaa laakiin adeerka nebiga halaga leexiyo laakiin adeerkii nebi moxamed sal alay waslam baa la magacaaba tabbat yadaa abi lahbin watab waa diin caalamiya ah marka ruux walbana wuxuu mutaysanaya siinaysa ahaaniyata casharata masalada labiyo tobnaad jidduhu waa nebiga dadaalkiisii sala allahu calayhi waaalihi wasalama fii haadaa kan dhexdiisa uu ku dadaalay al amri ee arrinka oo dadka diinta inuu gaarsiiyo aakhiradooda u ilaaliyo adduunkoodana uu ilaaliya bixaydu meella uu ku dadaalay ama bixaydu sina ugu dadaalay facala uu sameeyey nebigu maa shay nusiba loogu aaneeyo loogu tiiriyey bisababihi shaygaa dartiis ilal junuuni waalli wakadaalika sidaa unbuu arrinku noqon lahaa low yafcalu hadduu samayn lahaa hu arrinkaas nebigu uu sameeyey dadaalka muslimun ruux muslima al'aana hadda macnaheed waa maxay dadaalka nebigu uu dadaalayey si dadka cadaabka ay uga badbaadaan oo guntiga dhiisha isaga dhigay oo uu harya habeenba u soo jeeday oo suuqa uga hadlayey oo buuraha dushooda uu u fuulayay dadaalka noocaas ah ayay waxay gaareen markii dambe gaaladu inay yihah ninkan maskaxda looga jira qof wanaagsan oo ahlu khayru nebiga hadalka uma quuro calayhi salaatu wasalaam laakiin gaaladii oo isbaraanbaray oo aan niman fadhiya ahayn laakiin ujeeddadadu ay ahayd nebiga xumeeyo kaarka ka guba ayaa mar waxay leeyihin waa waalan yahay yaa ayuha aladii nuzila calayhi dikru innaka la majnuun qur-aan baa laguu soo dejiyay maskaxdana waa lagaaga jiraa mar waxay leeyihin saaxir mar waxay leeyihiin kaahin mar waxay leeyihiin shaacir meel ay ku hagaagaan bay layihiin meel ay ku hagaagaan ayay layihiin niman fadhiya marka ma aha laakiin waxay ka midaysnaayeen inay nebiga uun aflagaadeeyaan oo dhib u geystaan qofkii muslim ee maantayta manhajkii nebiga qaata sala allahu caleyh wasalam ee dadkan wax u sheegayaaoo khayrka ka dhaadhicinhayaayoo xumaha uga digahayaa qofka noocaasana dee waddadii nebiga unbuu mari sal allau alih wasalam waa la dhibaatayn waa la caayin waa la jirdilin mararka qaarkood in la xiraa laga yaabaa inuu naftiisa kuwayaa dhici karta waa suurtagal waddadaa marka la maraya ilaahay lagu raaligelinayaaye waddo iska jilicsan ma aha waddo iska jilicsan ma aha ahaaliata casharata masalada saddex iyo qowluhu nebiga oraahdiisii weeye sala allahu calayhi wasalama lil abcadi kii fogaa uu ku yidhi ama fogaanshaha badnaa iyo wal aqrabi kii dhowaanshaha badnaa intaba sokeeya iyo shisheeya waxay soomaalidu odhan jireen mid walba uu ku yidhi laa uqhnii ma tarayo cankum xaggiinna minallaahi alla xaggiisa shayan an waxba ilaahay xaggiisa cadaabka ka yimaada wax aan idinkaga qaban kara ma leh xataa qaala ilaa uu nebigu markii dambe yidhi yaa faadimatu faadimooy faadimadii binta muxamadin ina muxamed hayday laa ugnii difaaci maayo ma tarayo canki xaggaaga min allaahi min cadaabillaahi alla cadaabkii xaggii xaaluu ka haday shay-an waxba fa idaa goortii saraxa uu caddeeyey sala allahu calayhi wasalam waa nebigeenna annahu asagu wa huwa asagoo sayidulmursaliina kuwii la soo diray madaxoodii iyo ugaaskoodii ah laa yugnii inuusan tarayn shay-an waxba can sayidati nisaa'i alcaalamiina uunka oo dhan haweenkoodii ugaasadoodii iyo boqoradoodiina uusan waxba u taraynin oo wa aamana uu rumeeyo al insaanu insaanku annahu nebiga suuban sala allahu calayhi wasalama laa yaquulu inuusan odhanaynin ila alxaqa xaq maahane sidaasna aad rumaysan tahay uma nadara deedna uu eego fii maa waxa waqaca dhacay fii quluubi khawaasi naasi dadka goonida ahe khaaska ahoo cilmiga lagu tuhmoo farta lagu fiiqo quluubtooda waxa ku dhacay al'aana hadda tabayana waxaa qofkaa u caddaan lahu asaga adtowxiidu horta towxiidku u caddaan wuu ogaan wa qurbatu diini ilaahay diinkiisu maanta inay qariib noqotay oo dadkii diinta ay ka fogaadeenna wuu ogaan buuy masaladaana waa masale muhima waa maxay nebigeenna sala allahu calayhi wasalama wuxuu caddeeyey dulmar maahna toos buu u caddeeyey asagoo weliba inta ilaahay uu soo diray sayidkoodii ah ana sayidu waladi aadam buu inta la soo diray xataa keliya ma ah reer nebi aadanoo dhan ogaaskoodii weye nebigu sal alay aslam weliba walaa fakhra bifaanayga maaha nebiga ilahay baa martabadaa gaarsiiyey ayuu wuxuu leeyahay wuxuuna la hadlayaa inta jannada gashee haweena gabadha ugu sarraysay ugaasada u ah oo faadima binti rasuulilahi wuxuu leeyahy aabbo wax aan kuu tari kara lama arko adduunka wax waa kaga tari karaayo xoolaha wax iga weydiiso laakiin aakharadaba waxa ku saabsan awooddaydu waa inaan xaqa kuu sheego xumahana kaaga digo bas cadaab ilaahay kaama badbaadin karee naftaada aabba cadaab ka xore hadduu sidaa ku yidhi laakiin maanta aad waaqica muslimiinta aad fiirisay dadka aqoonta lagu tuhmaya aad fiirisay waxaad dad badan oo ka aaminsan nebigu inuu khaas u leeyahay sala allahu calayhi wasalama in la caabudaba oo ay kala garan la'yihiin xaqii alle iyo xaqii rasuulka rawdada nebiga sal l sl qabriga nebiga agtiisa baan waxaan arkay soo cumraystay marka markuu meeshii yimid oo laba ragcadood meeshii ku tukaday buu rabaa meesha inuu ku ducaysto qabriga nebiga xaggiisu intay isu dhoweeyey bangaladesh buu ah baan qaabkan fotashaariga ahi u labistaan oo surweelka iyo waxaa weeyaan shaatiga bahalkii u watay ayuu fiidiisa inta qabtay dacashiisa ayuu kor u taagta marka go-bu saa u guglada marka wuu taagay qibladu u jeedaa marka qabriga nebiga xagga ka xiga meeshaasu marka go-a ku baryotamhayaayo ma ilaahi buu baryahayaa mise nebiga ilahi baa ka warqaba anugu ma warqabo laakiin kolay dee meeshaas go in loo buuxiyo baa meesha u taagnayd go-aas loo buuxiyo ama khayr ha looga buuxiyo adduun ama mid aakhara ha looga buuxiyo marka ilaahay bari cibaadadana asagaa khaasu leh nebi moxamedna adeec sala allahu calayhi wasalam kalana baro xaqa allah iyo xaqa rasuulka sal allahu calahi wasalam xaqa ilaahay uu leeyahay oo in la caabudo ah cid cid lala siin kara ma leh laa malaa'ig ambiyaan wax ku lahayn rusul baan wax kulahayn lahayn baan wax ku wadaad la weyneeyaan wax ku lahayn waa xaq ilaahay u gooni u leeyahay nebi muxamedna itibaaca sala allahu caleh wasalam u gooniyeel oo raac oo dar ilaahay u jeclow oo waddadiisii raac maslaxaad ku gaalaysa adduuniya aakharaba laakiin xaqu ilaahay goonida u lahaa nebiga ha u weecinin sala allahu aleh waslm wallah aclam sala allah wbaarak calaa nabiyina mxamedin waaalihi wasaxbii ajmaciin